alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin kitaablfaraa'idi walwasaaya kitaabulfaraa'idi dhaxalkii ayuu u kitaab yahay iyo walwasaaya dardaaranadii ee waxaa jira ruux haddii uu dhinto ruux muslina haddii ay nafta ka baxduu dhinto isla markaana xoolo iyo tariko uu ka tago xoolahaasi waxaa ku tacalluqayaayoo laga doonayaa afar xaq ruux baa dhintay xoolihiisa afar xaq ayaa lagu yeelanayaa afartaa xaq oo kala horeeyo xaqa koowaad waxa weeyaan mu'natu tajhiiz xagga xaqa labaadna waa qadaa'u dayn xaqa saddexaadna waa iifaau lwasaaya xaqa afraad ay u dambeeyaana waa irti iyo dhaxal afartaa xaq ayaa xoolaha lagu yeelanaya afartaa xaq waxaa u horeeyaa munatu tajhiiz munatu tajhiiz waxaa la yidhaahdaa qofka in la aaso oo xoolihiisa wixii kharaje looga baahan yahay aasitaanka xoolaha waa in laga bixiyaa hadday kafan ahaan lahayd hadduu qabri ahaan lahaa wax la iibinayo haddii muxuu ahaa wax alla wixii kharajee ku baxayo aasitaankaasi xoolihiisa ayaa laga bixinaya waa xaqa ugu horeeyo xaqaasi xaqa soo raacayo waxa weeyaan dayn haddii lagu leeyahay in laga bixiyo dayntuna laba qeyb ayay u qeybsantaa deyn aadami iyo deyn ilaah uu leeyahay deynka ilaah uu leeyahay sida zakaa ku waajibtay xoolihiisii ma uusan bixinin isagoon bixinin ayuu dhintay dee waa deyn lagu leeyahay xaj baa ku waajibay isagoon xajinin ayuu dhintay dee waa deyn lagu leeyahay waayahay deenka bani aadamkana waa kan la yaqaanay dee ruux baa deen ka qaaday xoolo kugu leh haddaba deenka bini aadamka ayaa laba u qaybsamaya dayn caynulmaal ku tacalluqo iyo dayn dimada ku tacalluqo labada ayuu u qaybsamaa dayn caynulmaal ku tacalluqo waxaa loo jeedaa dayn rahaan loo haysto yacnii nin baad dayn ka qaaday kadibna rahan baad siisay oo waxaad tiray inta aan deenkii kaaga keenayo waxaan sii hayso waqtigii aan ku ballannay haddii aan deenka bixin waayana waxaan iibso khalaas deenkaadii ka gooso deenkaa rahanta leh ayaa wuxuu ka horreeyaa deebaha kale oo dhan oo xataa bacdu laima oo shaaficiyada lafteeda ay ka mid tahay waxay leeyihiin deenka rahanta leh ayaa xataa ka horeeya munatu tajhiis oo aasitaanka meydka la aasayo waxaa ka horeeya deenka rahan kale qaar baa sida leh laakiin bacdu laima oo axmed bin xambal uu ka mid yahayna waxay leeyihiin munatu tajhiis wax ka horeeyaa male meydka in la aasa ugu horeysa deenkaas rahanta ayaa ku xiga deenka aan rahanta lahayn ayaa ku xiga deenka ilaah ayaa ku xigoo la bixinaya yacni xaqa saddexaad eh, xaqa labaad deenkaas weeye deenkaasoo saddexdaa qayb u qaybsamay deen rahanle iyo mid aan rahan lahayn iyo deen il alle saddexdaba ee in la bixiyo ayaa waajib ah waa yahay xaqa saddexaad ee ku tacalluqaya xoolahaas meydka uu ka dhintay waxa weeyaan meydka haddii uu dardaarmay oo xoolihiisa qayb ka mid ah in loo sadaqeeyo uu ku dardaarmay dee intaan xoolaha la dhaxlin waxaa ka horeeya dee waa in dardaarankii la fuliyaa bishari waxa uu dardaarmay xoolaha deenkii markii laga bixiyey munatu tajhiiskii laga bixiyo inta soo hadhay saddex meel marka loo dhigo meel wax ka badan waa inuusan dardaarmin saddex meel meel kelia waa inuu dardaarma ka badan haddii uu dardaarmo wixii saddex meel meel ka badnaado qoladan dhaxal kale ayaa la weydiinayaa haddii ay dad waaweynoo baaliqiin wada yihiin oo laleeyahay in eh, odaygii waxaasu dardaarmay in la bixiya raalli ma ka tihin maya hadday yidhaahdaan la bixin maayo hadday ogolaadaanna waa la bixin waa wixii ulu ka badan uluka laakiin ayagu la weydiin maayo hadduu ulu dardaarmo ama wax ka yar ulu dardaarmo xaqa saddexaad weeyaane waa la bixini xaqa afraadee ugu dambeeyaana waa dhaxalkii xoolihii in la dhaxlo marka musanifka waxa uu rabo inuu ka hadlo waa laba arrimoodoo xaqa saddexaad iyo xaqa afraadu rabaa inuu ka hadlo oo ah dardaaranka iyo dhaxalka labadaasuu rabaa inuu ka hadlo amaa deenka bixintiisii iyo munatu tajhiiz iyo arrimahaasi kama hadlayo musanifkeenna labadaa arrimood kale ayuu ka hadlayaayo dhaxalkii iyo dardaaranka labadaasuu ka hadlaya dhaxalkuna soo hormariyey walwaarisuuna kuwa wax dhaxloo min arrijaali ragga ka mid ah casharatun toban weyn ragga wax dhaxlayaa waa toban alibnu wiil wa bnulibni wiil wiilkii wa in safala haba hooseeyo walabuu aabbo iyo waljaddu awow wa in calaa haba sarreeyo walaqu walaal iyo wabnulaqi walaal wiilkii wa in taraakhaa haba dibdhaco walcammu adeer iyo wabnulcammi adeer ee wiilkii wain tabaacadda haba fogaado wazawju ninkii wax qabay islaanta qabay iyo walmawlaa sayidkii almuctiqu wax xoreeyey yacnii ragga waxaa dhaxal yeelan karayaa toban toban qof toban qola tobanka macnaheeda ma aha hal mar ay wax wada dhaxlayaan oo hal mayd toban nin ayaa dhaxli kartaa sidaa looma jeedo waayo qoladaan wax dhaxlayo ee tobanka ah xujbi bi wax la yidhahda ay isku sameeyaanoo dee siday meydka u kala xigaan ayay isu xidhaan oo meydka ninka ugu xigoo jooga kaas mid ka fog ma dhaxlayo miaal meydka waxaa u xigaa wiilkuu dhalay ragga marka laga hadlayo wiilkuu dhalay iyo aabbihii asaga dhalay labadaasaa ugu xiga hadday haweenay tahayna ninkeedii ku dar saddexdaasaa rag u xiga saddexdaasoo jooga nin kaloo soo dhowaan karaa ma jiro oo wax alla wixii dhalitaan isaga uu dhalay ku imaan lahaa ciyaalkuu awow u yahay kuwuu awow u sii yahay kuwa kasii dambeeya wiilkuu dhalaa horjoogsanaya oo wiil aan dashabe hadduu joogo wiil aad awow u tahay imaani maayo waa yahay aabbihii adiga ku dhalay hadduu joogana awowyadaa iyo qolada aad ku abtirsadaa ma imaani karayaan si kasta ha u noolaadaan kuma dhaxli karaan oo aabbihiioo joogo awow dhaxal waxa kuma leh aabbaha horjoogsanaya waayahay sidaa ayay isu reebaan ee waxaa loo jeedaa kii sokeeya haddii la waayo ilaa intee dhaxalka yeelan karta miiaal wiilkaada dhaxal buu leeyahay haddii wiilkaaga la waayana wiilkiisaa ku dhaxlaya wiilkaaga iyo wiilkiisi iyaba haddii la waayana iyo cid adig wiilal ahoo aad dhashay oo kugu soo abtirsanaya haddii la waayo waxaa ku dhaxlaya aabbaha aabbaha haddii la waayo awowga awowga haddii la waayo dee waxaa ku dhaxlaya walaalaha wiilasha walaalaha ah wiilasha walaalaha haddii la waayo wiilasha ilmo adeerada aad tihiin iyo adeeradaada iyo qolyahaasu dhaxalka marka dambe noqonaya siday kugu kala sokeeyaan ayayna kuu dhaxlayaanoo qof kuu sokeeyo oo jooga qofkaas ka shisheeya kuma dhaxli karo in la fahmaan u malaynayaa macnaha waayo miaal adeerkaada oo joogo oo aabbaha ay walaalo yihiin aabbaha ninay ilmo adeer yihiin kuma dhaxli karayo waayo aabbaha ninka ay walaal yihiina ka sokeeya sidoo kale ee aabbaha ninay ilmo adeer yihiin isagoo uu joogo wax ka sokeeya haddii la waayo aabbaha ilmo adeer labaad mid ay sii yihiin kuma dhaxli karo yacnii hadba midba midka siday u kala sokeeyaan ayay kuu dhaxlayaan kaa sokeeyaoo jooga wixii ka dambeeya isagaa horjoogsanayaayoo ku dhaxlimayaan laakiin intaa kii sokeeya haddii la waayo dhaxal yeelan kartaa toban ah sidaa ayuu ujeedaa wlwaariuuna ragga wax dhaxlaa min arijaali rag xal ay yihiin casharatun toban weeye alibnu wiilkaada adigu dhashay iyo wabnulibni wiilkaaga wiilkii adawowga u tahay wain safala haba hooseeyo yacni wiilkaaga wiilkiisa wiilkiisa wiilkiisa ilaa meeshuu doona ha gaaro marba hadday nool yihiinoo nool isku soo gaadheen ood dhimato hee wiilkaaga wuu ku dhaxli haddii la waayo wiilkiisaa ku dhaxli haddii la waayo wiilkiisii kalaa ku dhaxli waa jar walabu aabba ayaa dhaxal le waljaddu awowna dhaxal buu leeyahay awowga laga hadlaya waa awowga aabbaha dhale ee awowga hooyadaa dhalay dhaxal kuguma leh walabu aabbaa dhaxal le waljaddu awowna dhaxal buu leeyahay wain calaa awowga haba fogaado hadduu doono ha sarreeyo oo aabbaha ah haddii la waayo awowgaada ku dhaxli haddii la waayo aabbihiisii kale oo awowgii labaad sii dhaxli hadii la waayo awowgii saddexaad awowgii afraad ilaa halumajir sii wad walaaku walaal ayaa dhaxli walaalku saddex qeyb ayuu u qaybsamaa walaal iskuhooyay isku aabbaad tihin yamidaa isku aabba keli tihin yamidaa isku hooye keli tihin saddexdaba waa ku dhaxlayaan laakiin way isxijaabaan isagaaba keeni doonaaye walaaku walaal ayaa dhaxli iyo wabnul akhi walaal wiilkii walaalkaaga wiilkiiso adeerka aad u tahay wax ka sokeeyo haddii la waayo asagaa ku dhaxlaya wa in taraakhaa haba dibdhaco taraakhaa wuxuu u jeedaa walaalkaaga wiilkii haddii la waayo wiilkaa wiil uu sii dhalay haddii la waayo mid uu sii dhalay weligaaba sii wado walcammu adeer ayaa dhaxli wabnulcammi adeer wiilkiina wuu dhaxli wain tabaacadda haba fogaado adeerkaaga wuu ku dhaxli haddii la waayo adeerkaaga wiilkiisaa ku dhaxli waa wiilka ilma adeerka tihi haddii la waayo wiilkaas wuxuu sii dhalaa ku dhaxlay haddii la waayo ilaahlumajarra weligaas sii wad wayntabaacadda saas u jeedaa ninkii islaantii dhimatay qabay ayaa dhaxli walmowlaa sayid ayaa dhaxli almuctiqu ee wax horeeyey ninkan hadduu addoonnimo soo marayee lasoo xoreeyey ha ninkii wax ka sokeeya haddii la waayo ninkii xoreeyaa dhaxli wakaa wlwaarihaatu kuwa wax dhaxlo min annisaa'i dumar ah sabcun toddoba weye dumarka wax dhaxlaa toddoba weye albintu gabadhii iyo addashay iyo wa bintul ibni wiilkaaga gabadhuu dhalay waalummu hooya waaljaddatu ayey walukhtu walaal wazawjatu islaantii ee ninka dhinte uu qabay iyo walmowlaatu sayidadii almuctiqatu wax horaysay haweenka wax dhaxlaana toddobada weeye ayaguna sidii oo kale weeyaano siday u kala sokeeyaan ayay ku dhaxlayaan oo gabadhaadaa ku dhaxli haddii la waayo wiilkaaga gabadhuu dhalaa ku dhaxli gabadhaada gabadhii ay dhashay kuma dhaxlayso sida gabadhaada wiilkii ay dhashayba uusan kuu dhaxlaynin wiilka gabadha ay dhashay iyo laba qolabaad kala tihi haddii la doono carabtii hore waxay ku gabi jireen banuunaa banuu abnaainaa wa banaatunaa banuuhunna abnaau rijaali abaacidi banuunaa banuu abnaainaa wiilashaanada wiilashay dhaleen wiilashanadii waay annaga nagu abtirsana khalaas wiilashaydii waay wa banaatuna abnuuhunna gabdhaha annaga wiilashay dhaleen abnaau rijaali labaacidi rag aanan shaqo isku lahayn ay caruur u yihiin kulahaa <laughs> waaye walwaariaatu kuwa wax dhaxlo min anisaai dumarka ka mid ee sabcun toddoba wey albintu gabadhii aad dashaa ku dhaxli wa bintulibni wiilkaaga gabadhiisana way ku dhaxli walummu hooyadii ku dhashaa ku dhaxli wljadatu ayaydii hooyadaa sii dhashana ayaydu laba qeyb bay ka timaadaa hooyadaa hooyadeed way ku dhaxli ayaydaa waay aabbaha hooyadiisana way ku dhaxli laba ayay wey labada waa dhaxal bay leeyihiin hooyadaa hooyadii dhashay way ku dhaxli aabbihii dhalena kuma dhaxlayo oo awowgaada aabbahahooyadaa dhale awowgaada hooyadaa dhale dhaxalkuguma leh amaa ayaydaadii hooyadaa dhashay dhaxalka qeyb bay ku leedaha waa soo geli waay qaacidadaa waxay tahayba sideedaba nin maydka iyo asagu ay u dhaxayso haweenay dhaxalba male sidiisaba nin maydka maydkan la dhaxlayo iyo asagan wax dhaxlayee ninka ah waxa uu ku qaraabsanayaaba ay tahay haweeney haweeney dhexda ku jirta dhaxal male ilaa waladul um mooye waladul um shan masalu ku khilaafsan yahay warasada kale ka mid tahay oo hooyada wiilkii ay dhashay isku hooyada aad ahaydeen kala aabaha aad ahaydeen haweeney kugu soo qaraabsan waana nin maca wuu ku dhaxli laakiin nin maydka ku qaraabsaday haweeney isagu waa nin haweeney baana qaraabo uu kula yahay maydkan dhintay dhaxal male weladulumkaa waxaan ahayn wlwaariaatu min anisaai sabcu albintu wa bint libni wlummu hooye iyo wljadatu ayey iyo wlukhtu walaashii kula dhalatay saddex qeyb bay u qeybsamayaanu walaashii iskuhooya isku aabba aad iyo ti isku aabbaha aad iyo ti isku keliya aad haydeen iyo wazawjatu haweenaydii ninka dhintay islaantiisa hal hadday tahay iyo hadday afar yihiinba waa dhaxlaya iyo walmawlaatu sayidadii almuctiqatu wax horaysay ruuxaa dhintay hadduu addoon ahaan jiray ee islaam baa lahayd oo addoon uu ahaa islaantaas soo xoraysay wuu dhintay wax ka sokeeya la waaya islaantaasi wuxuu dhala ma joogo wax asaga dhale warkiyaa sheegi cid ka xigta islaantaasaa la waayey islaamtii xoraysay tayadaa dhaxli waman qolo laa yasqutu bixaalin sinaba aan ku dhacaynin khamsatun azawjaani walabawaani wawaladu sulbi halkani wuxuu ka hadlayaa mayd baa dhintay dadkii wax dhaxli lahaana way wada joogaan ee dhammaan ma wada dhaxlayaan baa niri way isxijaabayaan qolo waxaa jira mar walba ayaguu dhaxlayoo la xijaabayni shan qof laazim waaye meydka dhintay cid ka xijaabi kartaa lama arko xijaabka laga hadlayana waa xujbulxirmaan xujbunusqaan iyo xujbulxirmaan labadaasu xijaabka u qaybsamaan yacnii qaybtii aad qaadan lahayd in lagaa yareeyo iyo maaha in laguuba diido xujbu nusqaan dhan ayuu ku dhacaa taasi dhib male laakiin xujbulxirmaan weeyaanoo dhaxalkii in loo diido shan qoloba dhacayso meyd baa dhintay warasadiio dhan baa isu timid shan qola laazim way dhexlayaan wax horjoogsan karaa ma jiro sababkana waxa weeye shantaa qola meydku si toosay ula xidhiiraan oo sideedaba waxaa jiraa meydka dhintay iyo qofkan dhaxalka usoo joogsaday xiriirka ka dhexeeya hadduu toos yahay oo ruux kale aan loo soo marin ruuxa lamaba xijaabo xiriirka ruuxan iyo meydka ka dhexeeyo qof kaloo dhexda ku jira usoo marayaa ma jirto khalaas cid xijaabi kartaa ma jiro miaal wiilkaagii oo kale ama gabadhaadii canugaa adigu dhashay maxaad qaraabo ku tihiin yani xiriirka idinka dhexeeya ma cid kalu usoo maraya ma jirto wiilkaaga dee adigaaba dhalay gabadhaadii waa lamid waxaa lamid ee ah labadii ku dhashay hooyada iyo aabbaha dee cid kale usoo mari maayaan qaraabanimada idinka dhexayso waxaa ka mid a ah labadii isqabay hee ninka iyo islaantiisa xiriirka ka dhexeeya ciday usoo marayaan lama arko qoladaasi cid xijaabi kartaa lama leh amaa qof kasta oo maydka ku qaraabsanayo qof kale qof kale usoo marayo qofkaa kalu usoo marayo oo jooga wax ma dhexli karo ilaa waladulum waayo masale kalu ku khilaafsan waayo waladulum waa ku khilaafsanya arrinkaas miaal awowgaada iyo adiga xiriirka idinka dhexeeyo aabbahaadu usoo maraya oo wiilkiisii ah wiilkiisaa ku dhalay awowga soo maaha oo aabbahaagyaa dhexda ku jira aabbihiioo jooga awow dhexal yeelan maayo sidoo kale wiilka awowga aad u tahay maxaad qaraabo ku tihiin de wiilkaagaa dhalay he wiilkiioo jooga wiil wursii dhalay oo awow loo yahay ma ku dhaxli karo waxaa lamida ah, wadaadka adeerkaa ah oo aabbahaad la dhashay maxaad qaraabo ku tihiin laba qolaad qaraabo ku tihiin aabbahaada iyo awowga ilaa awowgaadaa dhalay oo muxuu aha aabbahaday isku aabba yihiin soo maaha jooga ama aabbahaadiio labadii qofoo ka sokaysoo jooga kuma dhaxli karayo yacni qaacidadu waxa weeyaan qofkan iyo maydku xiriirka ka dhexeeyaa qof kale haddii aan loo soo marin lama xijaabi karayo qofkaasi haddii qof kale uu dhexda ku jiro oo maydka iyo qofkani qof baa xiriirinhaya oo dhexda ku jira qofkii xidhiirinaya joogo kaa waxba ma dhaxlayo ilaa waladulum mooye waladulum hooyadii oo joogto ku dhaxlaya isku hooyaad ahaydeen soo waad dhimatay hee hooyadii asaga isla dhaxlayaan hooyadii kugu qaraabsanaya iyadoo joogtuula la dhaxlaya shan masaluu ku khilaafsan yahay warasada kale waman qolo laa yasqutu aan ku dhacaynin bixaalin sinaba hamsatun shan wey azawjaani labadii isqabay dee xiriirka ka dhexeeyaa cid kale u marayaan male walabawaani labadii waalid canugooda xiriirka ka dhexeeya dee cidna u mari maayaan wa waladu sulbi dhabarkaaga welidkii waladu sulbi waxaa la yidhaha canuga aad tooska u dhashay oo awowga aadan u ahay ina aad u tahay kaasaa waladu sulbi la yidhaahdaa dhabarkaagu ka soo baxaa loo jeedaa haddee lix qoluu sheegay shan yuu markii hore tira ahaan u sheegay laakiin lix buu sheegay lixdaasi dee meel ma wada joogi karayaan oo lixdaasi dhaxal inay isugu yimaadaan wax dhici karaba maaha shanubaa isu imaan karta maxaa dhacay ee labada zawjeen labadii isqabay laazimid waa inuu dhintaa markay isdhaxlayaan hee labadii oo wada jooga haddana waa isdhaxlayna ma dhici kartaa <laughs> ma suuroobi karto marka waa inuu nin dhintaa ninkii islaantiisa iyo wiilkiisa iyo gabadhiisa iyo hooyadii iyo aabbihii afarshanta qola ama ninka waa inuu dhintaayo maana islaanta waa inay dhimataayo ninkeedii iyo gabadheedii iyo wiilkeedii iyo aabbaheed iyo hooyadeed shantaasaa dhaxal isugu imaan karta islamarkaana aan la xijaabi karin waman qolo laa yariu aan dhaxli karin bixaalin sinaba sabcatun toddoba wey waxaa jira mawaanicu lirthi wax la yidhaahdo horta sabablirthi iyo mawaaniculirthi baa jira sabablirthi waa saddex yacnii sababka laysku dhaxlaa waa saddex arrimood nasab waa laysku dhaxlaa nikaax iyo guurna waa la isku dhaxlaa isxoraynna waa la isku dhaxlaa saddexdaa arrimood asbaabulirthi wey dhaxalka asbaabulmiiraai lwalaa alaaa kullun yufiidu rabbahu lwaraaa wahiya nikaaxu wawilaau wanasab ma bacdahunna lilmawaariifi sabab waxay yidhaahdaa raxbiyada dadku waxay isku dhaxlaan saddex arrimood weeye qaraabannimo iyo nasab waa la isku dhaxlaa waa kow guurna waa la isku dhaxlaayo labadii isqabtay waa isdhaxlayaan waa labo isxoreenna waa la isku dhaxlaa oo ninkaad xoraysa cid kaa xigta haddii la waayo waada dhaxli waa asbaabulmiiraas mawaaniculirti baa jira mawaaniculirti waa afar arrimood musanifka hal arrin uu kala sii fasliyuu toddoba ka dhigay laakiin afar arrimood wey afartaa waxa weeye addoonnimo gaalnimo dil iyo dhimashadii siday u kala horraysoon la garanayeen afarta arrimood yani qof aad dhaxal kulahaan lahayd waaba aabbaha ama waa hooyada ama waa canugaagi dhaxal baad kulahaan lahayd waxaa dhaxalkiisa kaa horjoogsan karayaa afar arrimood oodan dhaxal ku yeelanayni afarta arrimood mid waxa weeyaan addoonnimo labadiinna mid un hadduu addoon yahay dee waxba ma dhexlaya addoon addoon mana la dhaxlo waxna ma dhaxlo xoolihiisa sayidkaa iskale oo canugaagii hadduu addoon yahay wiilkaagii baa cid addoon u ah kuuna dhintay dhaxalkiisa hallii siiya ma jirto ama adigaa dhintay dhaxal uu kuusoo doonanayaa ma jirto addoonnimadaasaa marka magacyo badan leh dhowr qeyb bay noqona musanifka addoonnimadaasu qaybiyo waa arki doonaa waxaa lamid ah qatli dil qofkii aan dhaxalka ku lahayd ayaa dishay ama si toosaad u dishay ama si dadban baad u dishay dilka hadduu meel yar un aad ka soo gasho dilkiisa khalaas waa dhaxal kumaleyn walow dilkaa xaqba ha aado adduun doono hee qofkii dhaxalka aad ku lahaan lahayd ayaad toos u dishay gacantaadaad ku dishay ma dhexlaysid gacantaada kuma aadan diline sabab baad ulahaydoo hoo ninkanoo qisaas loo haystay oo lalahaa hebel adaa dilay markhaatiyaa loo baahday markhaatigaad ka mid noqotay waxaad tira hebel inuu dilay anaa ogaa ninkaa hebel waa dilay ninkaa sidii lagu qisaasay maxaa kuugu taada dhaxal balhiid waaye <laughs> khalaas xataa khaa haddaad ku disho ma dhaxlaysid adigoo un baciid iyo col tooganayo inaad disho doonayo bay xabadii garab martay ee wiilkaagii bay ku dhacday ama aabbahaaday ku dhacday dhacaalkuma liita khalaas dadka dhaxlaya ka mid mati dilba hadduu meesha soo galood lug yar oo dili aad ku yeelato ma dhexlaysid maydkaasi waa arrin labaad oo horjoogsanayo dhaxalka arrin saddexaad ee dhaxalka horjoogsanaya waxa weeyaan ikhtilaafudiin hee muslim iyo gaal isdhaxli maayaan adigu muslim baa tahay qofkaad dhexli lahaydna gaal weeye khalaas wey haddaad dhimatana kuma dhexlaya haduu dhintana dhexli weyse ikhtilaafudiin arrinka afraad labada ruuxee isdhexlayo waxaa shardi ah qofkan la dhaxlayo markuu dhimanayay ka wax dhaxlaya noloshiisa waa in xaqiiqa loo hubo oo nolol waa inuu kaga dambeeyey walow haba ka daba dhinto hadduu doono qofka la dhaxlayo waa inuu hor dhintay qofkan wax dhaxlayana kaa la dhaxlayo markuu dhimanaya waa inuu noolaa ilaa hadduu sii nool yahay ama ugu dhintay mar dambe siday doontaba ha noqoto haddii iskumar ay dhintaan ama siday u kala dhinteen war lagama hayo isdhaxli maayaan hee adiga wiilkaagaa diyaarad isla raacay laa qadar allah diyaaraddiyaa idinla dhacda waa dhimateen isdhaxli maysaan khalaas waayo iskumar baad dhimateen ama biyaha idinku rogmay ama guribaa idinku dumay ama jihaad baabad gasheen gaalada jihaadaysa xabadii sida loo riday dagaalkii markuu dhammaaday unbaa wiil iyo aabbihiiso wadameydee la arkay siday u kala horreeyeen dhibashadoodina lama yaqaano isdhaxli maayaan arrimood ayaa mawaanic lirti la yidhahda dhaxalka waxyaabaha ruuxa u diido afartaa arrimood weeye wanka marka afartii ma wada sheegaye toddobuu ka dhigayaa toddobadaasina wuxuu tirin rabaa uu farabadinayaa addoonnimada oo qofkii la dhaxli lahaa ama wax dhaxli lahaa hadduu addoonnimo ay soo gasho khalaas wey addoonnimada marka dhowr qayb leh dhowrkii qayb tirinaya waman axad laa yariu aan dhexlaynin bixaalin sinama aan ku dhexlaynin sabcatun toddoba weeye alcabdu addoon addoonkii caadiga ahaa iyo walmudabaru kii la dibdhigay wa umulwaladi walmukaatabu intaba waa addoon afartaa arrimoodu meeshaa ku sheegay alcabdu waa addoonkii caadiga ahaayee lalahaa dhammaantii mudabarna waxaa la yidhaahdaa kitaabka aakhirkiisa baan ugu tegi doonnaa insha allahu tacaala addoon la yidhahdaa kaas naftaaduu sugaya saastay kaaga bixi hor uu xor yahay khalaas waay kaa mudabarka haddii addoon weeye garo addoonkii buu sii badinhay mudabar weeye umulwaladna waxaa la yidhaahdaa gabaraa addoon ah gabadhaasi suriya kuu bannaan inaad ku dhaqmato oo reer ka dhigato nikaax ma aha oo guur uma baahna inaad isaga dhaqantaa kuu bannaan labaatan konton hadday yihiin xataa waa ku dhaqmi kartaa oo guurkan xadidanay afar aadan dhaafin karin ma aha <laughs> boqolaal hadday yihiin xataa jaais waay waa bannaan tahay waa marka gabadhaas aad ku dhaqmatay hadday wax dhasho hadday canug dhasho khalaas noloshaada ay sugahays gabadhaas ee xoreeba kaama rabto inta ay nooshahay isaga dhaqan addoon ay ku tahay waa kawaad ku dhaqmo maalinta ay nafta kaa baxdo xor waaye gabadhaas khalaas waay lama dhaxlayo oo wiilashaad intay soo joogsadaan dhihi maayaan aabbaheenna dee addoontan ka dha waa dhaxlayna wax jira maaha saastay nafta kaaga baxdo umulwaladaa la yidhahdaa khalaas horay ka xorowday waa mukaatab waxaa la yidhaahdaa waxaa bannaan ruuxa ee addoonka ku ah inaad naftiisa ka gadato oo aad tiraado ni dhegaysiso addoon matid haa hal milyan oo kenya haddaad ii keento xoraa tahay hal milyan oo kenya haddaad ii keento xoraa tahay khalaas eh, ninkaasi lacagtaasu raadinaya weliba kama noqon kartid mar haddaa afkaada ka soo baxdo ma ka noqon kartid waayahay lacagtaasuu raadini waxaana waajib kugu ah lacagta ama waa inaad qaar ka dhintaa ama lacagtaa shaqaduu ku bilaabilaa lacag uu shaqada ku bilaabo waa inaad siisaa waa laazim yacnii intaad sidaa tidhahdo inay faraha ka qaada hataa lama ogola waxaad leeyahay markaad sidaa tidhaahdo waa inaad lacagtii qayb ka dhinta oo tiraa boqol kunan kaa dhimin sagaal boqoloo kun ii keen ama lacag uu shaqo ku bilaabo waa inaad usii hormarisaay oo aad tidhahda niyow boqolkan kunna shaqada ku bilow waa yahay fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum maalka alle uu idinku siiye idiin siiyeyna wax ka siiya yacnii nujuum baa la yidhaahdaa kitaabadii lacagtii aad ka sugaysay inaad qeyb u hormar inaad adigu qeyb ka bixiso oo shaqada uu ku bilaabaa laazima waaya kaasi mukaatab baa la yidhahda marka waa addoon un garo addoonkiioo afar qayb uh, u qaybsamay yuu afartii qayb kala tiriyey laakiin waxaa ku fillay hadduu dhihi lahaa ruux addoonnimo ay meel un ka soo gashay waxbama dhaxlayo sida hadduu yidhahdaa ku fillay waman laa bixaalin sabcatun alcabdu addoonkii addoonkii caadiga ah iyo walmudabbaru kii addoonnimadiisa dib loo dhigay iyo wa ummul waladii gabadhii laga caruur dhalayey la surriyeysanayey iyo walmukaatabu kii la kitaabeeyey ee lacagta laga sugay walqaatilu qofkii wax dilay oo ruuxuu dhaxli lahaa ayuu dilay ama dilkiisu ayuu lug yar ku yeeshay walow khadaaba ha ahaado adigoo iska lugayna masaajidka maraya yaad simbiri wiilkaagiiyo meesha jooga laa qadarlahaad ku duldhacday wiilkiyaa sidii ku dhintay khalaas ma dhexlaysid dilkiisa hadlu ku leedahay khaaba ha ahaado iyo walmurtadu intaa waxaa laga cararayaa biniaadamku waa wax xoolo jecelo qofka aad dhaxli lahayd inaad disho baa la diidayaa ama dilkiisa aad usoo barbarsato yaa la diidaya marka haddaa isku taabato maba dhexlaysid haddii lagu yidhaahdo dee taaban maysid ninkaas xataa haddii lagu markhaati kacayoo la dili rabo adig waa ka carari si marka la dilo aad xoolihiisi wax uga hesho <laughs> biniaadamku waa dhib badaya mogtahay waayahay walqaatilu kii wax dile wlmurtadu iyo waahlu millatayni waa isku mid labadaasi yacnii muslin iyo gaal isma dhexlayaan murtad waxaa la yidhaahdaa ruuxii horay muslin u ahaa laakiin diinta ka baxay nacuudu bilah ahlulmillataynna wuxuu u jeedaa ruuxi muslina iyo ruux gaal caadi ah oo gaalnimadaba ku dhashay marka ruuxan hadduu gaal yahay gaalnimada ha ku dhasho ama gadaal ha ka gaaloobo siday doontaba ha noqotee marba gaalnimo haday soo gasho meesha asna wax dhaxli maayo lana dhaxli maayo walmurtadu kii gaaloobay iyo wa ahlulmillatayni labadii labada diin kala haystay islaamnimo iyo gaalnimo kala haystay ayaguna isdhaxli maayaan wa aqrabulcasabaati casabooyinka waxaa kuugu dhow alibnu uma ibnuhu uma alabu uma abuuhu uma alaqu lilabi walummi bini aadamka ayaa ku xiga oo ruuxa marka u dhinto cidda u xigtaa waa kee ee waxaa u xigaa wiilkiisa iyo aabbihii iyo wiilka ciddii ku abtirsato sidaasay u kala sokeeyaan yacni wiilka iyo aabbihii adiga ku dhalay iyo wiilka adigu dhashay midkee ku xiga yani musanifka wuxuu ku wadaa wiilka adiga dhashay inuu ku xigo baabu nikaax marka aan marayno insha allahu tacaala waa arki doonaaye gabadha weli bay u baahan tahay la nikaaxayo gabadhaasi ciddee weli u noqoni gabadha aabbaheedana wuu joogaa walaalkeedana wuu joogaa aabbaha weli ah waa yahay wiilnimo weli ma noqon karta oo islaamtii adiga ku dhashay ee hooyada ahayd weli intaad u noqoto nin maku nikaaxi karta shaaficiyadu waxay leeyihin maayo maayo maayo wiilnimo wax laguma nikaaxo bacdul aimale waa lagu nikaaxi karaya laakiin waxay leeyihiin maayo anaa wiilaho oo hooyadii ay dhashay anaa nikaaxaya oo weli u wax jira ma aha waxa weli noqon karaa oo keli ah yani dhaxalka way kaga bedelan tahay waxaa weli noqon karaa oo keliya ciddii dhashay islaantaas iyo wixii la dhashay iyo adeeradeed qoladaasaa weli noqonaysa amaa waa dhale weli buu ii noqonaya wax jira maaha shaaficiyada madhabkeedu waa sidaa waa qarabulcasabaati casabooyinka kuwa ugu dhow alibnu wiilka wey uma ibnuhu wiilka wiilkiisii wey uma alabu aabbaha ayaa ku xiga uma abuuhu aabbaha aabbihiisa ku xiga awowgii uma alaakhu walaalkii ayaa ku xiga lilabi walummi hooye iyo aabba kugu walaala uma alahu walaal ayaa ku xiga lilabi aabba keli walaalkugu ah uma ibnulakhi walaalka wiilkiisa ayaa ku xiga lilabi walummi hooye iyo aabba walaalkugu ah uma ibnulakhi wiilka walaalkii ayaa ku xiga lilabi aabba keli walaalkugu ah wiilkiisi uma alcamu adeer ayaa ku xiga calaa hada tartiibi tartiibka adeerkaa oo aabbaha hooye iyo aabba ay walaal ku yihiin ama aabba keli ay walaal ku yihiin saasuu ujeedaa uma ibnuhu wiilkiisi ayaa ku xiga fain cudimat haddii la waayo alcasabaatu casabooyinka haddii la waayo wax dhaxlayo falmawlaa sayidkii ayaa ku xiga almuctiqu ee wax xoreeyey oo ruuxani ruux addoonnimo soo maray haddii uu yahay qofkii xoreeyey qofkaasaa dhaxlayaa haddii casabooyinkii la waayo wallahu aclam sal allahu wslam wbaarak cala nabiyina maxamed